بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث السبعون عن أbي ذر الغفاrي رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وsلم نبgu wuxuu yihi ya أbا drin أbu drino laa caqla katadbiir caqli u dhigma maamul ma jiro laa caqla caqli ma jiro ka tadbiiri oo tadbiir oo kale ah ay laa caqla ay laa caqla yusaawi atadbiir walaa waraca dhowrsanaan ma jirto kalkafi oo la mid ah qofku inuu maxaarimta ka haro oo uu ka joogo naftiisa ka celiyo warac lamida ma jiro walaa xasaba laandheernimo ma jirto ka xusni lkhuluq oo dhaqanka wanaagsan oo kale ah rawaahu lbayhaqi fii shucab liimaan bayhaqi baa wariyey kayrkiis xadiiska markaa waa xadiis daciif ah dacafahu lbusiiri fii misbaaxi zujaaja wakadalika dacafahu lalbani raxmat ullaahi calayhi raxmat ullaahi calayhima hada alxadiidu ishtamala xadiidkan wuxuu wataa calaa halaadi jumalin saddex jumlo kullu waaxidatin minhaa mid kastoo ayada ka mid ah taxtaha cilmun cadiim cilmi weyn uu ku hoos jiro ama aljumlatu luulaa jumlada hore fahiya fii bayaani alcaqli waxay ka sheekaynayaan caqliga ama garashada caddaynteeda wa aahaarihi iyo caqligaas raadkiisa wa calaamaatihi iyo sumadihiisa ama tilmaamihiisa ama calaamadihiisa wa ana alcaqla waxaa kale oo ay ka sheekaynay caqliga almamduuc fi lkitaabi wasunna oo kitaabkii sunnada lagu ammaanay huwa quwatun inuu yahay awood iyo wa nicmatu nicmo ancama allaahu biha cala alcabdi oo ilaahay addoonkiisa ugu nimceeyey yacqilu biha alashyaa annaafica wixii waxtar leh ayuu ku gartaa waalculuum walmacaarif iyo culuumta iyo macaarifta waxtarka leh culuuman waxtarin baa jirtay culuumta waxtarka leh ayuu ku gartaa quwadaas iyo nimcadaas wayatacaqalu biha macaariftaas culumtaasna wuu ku fahmaa wayamtanicu wuxuu ka reebtoonaada wuxuu ka reebtoonaadaa min alumuuri daarati arrimaha dhibka u keenaa iyo wixii foolxun fahuwa huwa caqligu daruuriyun lilinsaani insaanka daruuri buu yuhu kama maarmo laa yastaqnii canhu fii kulli axwaalihi xaaladihiisa oo dhan insaanku caqligaas kama deeqtoona fii kulli axwaalihi xaaladihiisa addiiniyati waadunyawiyati id bihi yacrifu annaafica waadariiqa ilayhi maxaa yeelay caqliga bihi caqliga ayuu yacrifu qofku wuxuu ku gartaa annaafica wixii waxtar leh diin ahaan iyo addunya iyo waadariiqa ilayhi naaficaas waddadii loo maraayay wayacrifu daara wuxuu ku gartaa wixii wax dhib ah wa kayfiyata salaamati iyo sida looga badbaado minhu wixii dararka lahaa waalcaqlu yucrafu biaathaarihi qofkan inuu caqli leeyahay waxaa lagu gartaa aahaartiisa raadkiisa fabayana sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam nabigu wuxuu caddeeyey fii hada alxadiid aahaarahu tayiba raadadkiisa wanaagsan faqaala wuxu uhi laa caqla ka tadbiir ay tadbiiru lcabdi liumuuri diinihi wa dunyaa dunyaah addoonku inuu maamusho oo uu isku dubarito arrimihiisa adduunyada ah iyo arrimihiisa diineed laa caqla yusaawi hada alcaqla fatadbiiru liumuuri diinihi maxaa laga wadaa an yascaa waa inuu ku dadaalo fii tacarufi siraati almustaqiim jidka toosan garashadiisa wamaa kaana calayhi اnabiyu اlkariim iyo wixii nabigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu ku dul sugnaa min alakhlaaqi oo dhaqamo ah iyo walhadyi iyo dhaqan ah iyo wasamti waa isla mid saddexdoodu baa isla mid uma yascaa kadibna waa inuu ku dadaalo fii suluukihi siraadkaas mustaqiimka maritaankiisa bixaalatin xaaladna uu ku maro muntadima oo habaysan kamaa qaala sala allahu calay wasalam sida nebigu yihi istaciinuu bilqudwati waalrawxati washay-i min addulja waalqasda alqasda tabluqu waa soo marnay wuxuu yihi nebigu sala allahu alayh wacala alih wasalam safar baad ku jirtaane safarkiina waxaad u kaashataan aroorta hore intaysan qoraxdu soo bixin inaad socotaan galabtiina aad carowdaan habeenkiina aada dheelmataan iska tartiibsada iska tartiibsada maqsadkiina iyo qaayadiina waa gaari doontiina qofku marka hadduu yidhaahdo afar iyo labaatanka saa cibaadaan wadaa marka dambe middii waajibka ayadu ka seexanaa saas daraaddeed naftan waa daabadiisii waa daabadii uu ku safraayey haddii daabadan meel ay uga dhacdo safarkii waa ka kala go-aa markii nashaad uu leeyahay waa inuu cibaadaysto markii uu cibaadada ka daalano waa inuu iska seexdo sidii nabigu sala allahu alayh waala wasalam uu yidhi amaa ana fa asuumu wa uftir maalmaha qaar waa sooma maalmaha qaarna waa afuraa wa usallii wa anaam habeenkii qeyb ka midana waa seexdaa naftu xoogaa u raaxayaa qeyb ka midana salaad uu tukadaa waa inay marka saas ahaato safarka xisiga ah qofku haddii uu yidhaahdo subaxdii sida aan u bilaabay ilaa habeenkii o dhan waaweyda marka dambe meel uu ku dhaca isagii daabadiisa dadka marka cuqalada ah oo safarka yaqaana aroortii qoraacdu intaysa soo kululaan ayay safraan qoraxdu markay soo kululaato geedu hoosta ka galaa markii qoraxdu ay wareegto kadib oo dana safarkiisa sii bilaabaa meeshu u socdayna wuu gaari doonaa isagoo raaxaystay daabadiisii in ay raaxaysatay waqad taqadama sharxu hada alxadiid xadiiskan sharxiisa waa soo marnay wa bayaan alطariiq aladii arshada ilayhi rasuulu اllah sala اllahu alayh wala ali wasalam iyo ariiqi nebigu ummadda uu ku hanuuniyey caddaynteedana waa soo marnay wa annahaa ariiqun sahla waxaa kale oo aan soo sheegnay waddadaas inay tahay waddo sahlan tuusilu ila allah oo qofka ilaahay gaarsiina ilaahay ku xidhe wa ilaa daari karaamatihi daarta karaamadiisa oo jannada ahna waa gaarsiine bisuhuulatin wa raaca si sahlan iyo si raaxa ah wa annaha laa tufawitu cala alcabdi min raaxaati waxaa kale oo aan soo sheegnay addoonka raaxadiisa inaysan dhaafinayn wa umuurihi dunyawiya shay-an arrimihiisa adduunyana waxba inaysan ka dhaafinayn bal yatamakanu alcabdu macahaa min taxsiili maslaxatayni addoonku macahaa maca haadihi ariiqa waddadaas isagoo ku socda waxaa u suurogele min taxsiili lmaslaxatayni labada maslaxaba inuu soo xasiliyo maslaxadiisii diiniga ahayd iyo maslaxadiisii adduunyo waalfawz iyo inuu ku liibaano bisacaadatayni labada liibaan oo ah liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakhiro waalxayaa altayiba iyo inuu ku liibaano nolol fiican famataa dabbara axwaalahu diiniya marka uu isku dubarido xaaladihiisa diineed oo si wanaagsan uu u maamulo bi haada almiisaana sharci miisaankan sharciga ahna uu ku maamulo faqad kam faqad kamula diinuhu wa caqluhu diinkiisii caqligiisu labaduba u dhammaystirmeen lianna almadluuba min alcaqli maxaa yeele caqliga waxaa laga rabo waxay tahay an yuusila saaxibahu qofkiisa inuu gaarsiiyo ila alcawaaqib alxamiida cirib wanaagsan mustaqbal wanaagsan min aqrabi tariiqin waddada ugu dhowna uu ku gaarsiiyo wa aysarihi uguna sahlan wa amaa tadbiiru lmacaash tadbiirka laba noocah tadbiir fii umuuri diinihi waana midka hadda uu ka soo hadlay wa tadbiirun fii umuuri dunyaahu wa amaa tadbiiru lmacaash qofku noloshiisa inuu maamulo faina alcaaqila qofka caaqilka yascaa wa inuu ku dadaalo fii talabi risqi arsaaqad inuu raadsado mimaa yatadixu lahu arsaaqadaas uu raadsana oo ah waxa ay u caddaay annahu anfacu lahu inuu waxtar badan yahay wa ajdaa calayhi asagana u suurogelin og fii xusuuli maqsuudihi ujeeddadiisa soo xasilintiisa ujeeddada uu leeyahay oo ah kasbu lmacaash walaa yatakhabata fi lasbaabi asbaabta arsaaqada lagu raadiyana yuusan dhex shabkaxsanin khabta cashwaa hal aan waxba u jeedin sida ay u shabkaxsato alcashwaa waa hasha waxba aan u jeedin oo marna geedka kor dhace marna godka ku dhace marna jid fiican socota ilan waxba uma jeedo waxay aragto waa si kormare sidaasi la mida inuu asbaabta uu u maro oo saas arsaaqada u raadiyo wuxuu leehay sax maaha laa yaqiru lahu qaraar oo sal uusan dhiganin oo uusan salka dhulka dhigin bal idaa ra'aa waxa saxdaa maxay tahay idaa ra'aa hadduu arko sababan sabab oo sharci ahaan sax ah fataxa lahu baaba risqin sababtaas oo risaq albaabkiis u furtay falyalzamu ha laasimo sababtaas ha iska ag joogo walyuhaabir calayhi ha ku sabro walyajmul fi talabi raadintana ha wanaajiyo oo si fiican waxa ku raadiyo oo si xun yuusan wax ku raadin xadiiska nabigana sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu ahaa ina ruuxa alqudusi nafasa fii rawci ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa ajalaha faataquu llaha waajmiluu fi alab malaku jibriil baa aniga qalbigayga wuxuu ku afuufay yuri nabigu sala allahu alayh waala wasalam ou ii sheegay naf dhimana inaysan jirin ilaa i arsaaqadii loo qarayna dhammaysato ajasheediiyo cumrigeedii inay dhammaysato faataquu llaha waajmiluu fi alab ilaahay ka cabsada oo si fiican waxa loo raadiyo arsaaqadaada waddo fiican ku raadso qofku haddaba wixii loo qoray isagoo adduunyada aan ka dhammaysan ka tegi maayo haddii laakiin waddo fiican uu ku raadiyana waddadaasaa loo soo mariyaa waddo xun hadduu ku raadiyana waddadaasuu uu ku helaa waddadii adagaa ku marta arsaaqadaada ku hele walyuthaabir calayhi walyajmul fi alab fa fii hada midkan dhexdiisa barakatun baraka ku jirta mujaraba oo la sharibay waa la soo ogaaday buu leeyahay uma yudabbiru kadibna waa inuu isku dubarido oo uu maamulo tadbiiran aakhar tadbiir kale tadbiirka hore muxuu ahaa qaabkii uu macaashkiisa iyo kasabkiisa uu raadin lahaa sabab naafica oo arsaaqad uu ku helo waa inuu raadiyo waana inuusan si xun uusan wax u raadin ayadaasna uu ku sabro wa huwa tadbiiru fi tasriifi walinfaaq tadbiirkaani waa bixinta iyo maamulidda wixii uu soo helay falaa yunfiqu fii turuqin muxarama wixii ilaahay uu siiyey oo maal ah wadooyin xaaraan oo inuusan waxba ku bixin aw turuq gayri naafica ama waddooyin waxtar aan lahayn waa inuusan ku bixin xitaa haddii laba wado ay u kulmaan oo ay u sinmaan midna naaficay tahay midna anfacay tahay midda anfaca waa inuu ku bixiyo middaan naaficahna waa inuu iska daayo aw yusri fi nafaqaati lmubaaxa ama waa inuusan lacagta uu bixina waa inuusan israaf ku samaynin nafaqaadkii mubaaxa ahaa israaf waa inuusan ku samaynin ow yuqatira ama inuusan ciriirin wa miisaanu daalika wuxuu yahay miisaankeedu qowluhu tacaala fii madxi alakhyaar dadka fiicfiican allah markuu ammaanaya wuxuu yidhi waaladiina idaa anfaquu waa kuwa haddii ay wax bixinaayeen lam yusrifuu aan israafka samayn walam yaqturuu aan ciriirin wa kaana waxbixintooda infaaqoodu u ahaaday qawaaman mid u dhexeeya bayna daalika labadaas lasoo sheegay labada arrimood oo lasoo sheegay waxbixintoodu waa inay u dhexaydo bayna alisraafi waaliqtaar aayaddii kale oo fii suurati alisraa ku jirtana allah waa tii u lahaa allah waati tii uu lahaa walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik walaa tabsudhaa kula albasti gacantaada waxaa ku jira halkaasa kula qabanin saasna ha ka dhigin wax bixi oo wax sadaqayso meel fiican wax ku bixi meel munaasibo wax ku bixi israafna samayn fa xusnu tadbiiri fii kasbi larsaaq qofku si wanaagsan inuu u maamulo arsaaqda raadinteeda wa xusni tadbiiri fi linfaaq iyo si fiican inuu u maamulo waxbixinta iyo watasriifi iyo wax kala maamulidda iyo walxifdi wixii ilaahay uu siiyo inuu xifdiyo wa tawaabicu daalika wixii soo raaca daliilun wuxuu daliiluyaha calaa kamaali caqli linsaan insaanka caqligiisa kaamilnimadiisa wa rasaanatihi rasaanati caqli caqligiisa inuu fadhiyo wa rushdihi iyo inuu hanuunsan yahay wadidu daalika wixii intaas ka soo horjeeda daliilun wuxuu ku tusiyaa calaa nuqsaani caqlihi caqligiisa inuu dhiman yahay wainxiraafi lubbihi iyo qalbigiisa inuu leexsan yahay aljumlatu haaniya jumlada labaad qowluhu sala allahu alay slam waa qowlka nabigu uri laa waraca kalkafi fa haadaa xaddun jaamicun waa tacriif jaamic ah, waa qeexitaan jaamic ah lilwarac oo la qeexo waraca waxa la yidhaahdo bayana bihi nabiyu sala allahu alay slam nabigu wuxuu ku caddeeyey ana alwaraca alxaqiiqiya waraca xaqiiqiga ah huwa aladii alwarac waa dhowrsanaanta qofkii xaaraan inuu ka dhowrsanaado ana alwaraca alxaqiiqiya huwa aladii waa midka yakufu nafsahu qofku naftiisa uu ka celiyo iyo wa qalbahu qalbigiisa wa lisaanahu carabkiisa wa jamiica jawaarixihi xubnihiisa oo dhan can lumuuri almuxaramati daara arrimaha xaaraanta ah oo dhib u keena adduunyo iyo aakhiro fa kullu maa qaalahu ahlu lcilmi fii tafsiiri lwarac wax kastoo culimmadu ay ka sheegeen waraca tafsiirkiisa fa inahu yarjucu ilaa hada tafsiir wuxuu usoo laabanaa buu yihi tafsiirkan alwaadix aljaamic oo cad oo tafaasiirtaasoo dhan isu wada keenaa faman xafida qalbahu can ishukuuki washubahaat qofkii qalbigiisa ka xifdiya shakiga iyo shubhada wa can ishahawaati almuxarama shahwooyinka xaaraanta ahna ka xifdiya waalqila waalxaqda cuqdada iyo uurkutaaladana qalbigiisa ka xifdiya wa can saa'iri masaawi alakhlaaq akhlaaqda xunxun oo dhanna ah, qalbigiisa ka xifdiya wa xafida lisaanahu carabkiisana ka xifdiya oo ka celiya can ilgiibati xanta iyo wanamiima isku dirka walkadibi beenta iyo washatmi dadka oo lacaayo wa kullu ismin wa adan dembi kasta iyo dhibaato kasta oo qof loo geysana oo carabka loogu geysanaa ka xifdiya wa kulla kalaamin muxaram hadal kastoo xaaraana wa xafida farjahu xubintiisa tarankana ka ilaaliya iyo wabasaro aragiisa can ilxaraam wixii xaaraan ah waxafida badnahu calooshiisa ka ilaa can akli ilxaraam wa jawaarixahu xubnihiisa can kasbi ilaathaam inay dembiyo ay shaqaystaan fa hada huwa alwarac xaqiiqatan warac kaasaa la yihahdaa wey waman dayaca shay-an min dalika intaas aan soo sheegnay wax ka a qofkii dayaca naqasa min waracihi waraciisa waxaa ka dhinmaa biqadri dalika inta uu dayacay in la mid ah intuu dayaco in lamida ayaa warciisii ka maqan wax badan hadduu dayaco warciisii wax badan baa ka maqan in yar hadduu dayacona warciisi in yar baa ka maqan walihaada saas darteed qaala shaykhu islaam wuxu uhi alwaracu tarku maa yukshaa dararuhu waa inuu qofku ka dheeraado wixii inuu dhibaato keen inuu dhibaato keena laga cabsanaa fil aakhira aakhiro aljumlatu thaalitha qowluhu sala allahu alay slam waa qowlka nabigu uri walaa xasaba xusni lkhuluq wadalika ana alxasaba laandheerannimada martabatun caaliya waa darajo sarayso cinda alkhalqi wa saaxibu lxasab lahu ictibaarun ictibaar buu leeyahay qiimeyn buu leeyahay bixasabi dalika inta xasabkiisuu leeyahay wahuwa huwa nowcaani waana laba nooc annowcu lawal xasabun waa xasab yatacallaqu oo xiriir la leh binasabi linsaani qofka abtirkiisa wa sharafi beytihi iyo gurigiisa aabayaasha woyaashiisa rafta ay lahaayeen nabiga sala allahu aleyh wala ali wasalam markii la weydiiyey dadka ayaa ugu sharaf badan wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf ayaa ugu sharaf badan sababtoo ah isagu waa nebi aabbihiis yacquubna waa nebi aabbihiis kale oo awowgiis ah oo isxaaq ahna waa nebi awowgiis kaleo ibraahim ahna waa nebi beyt noocaas ayuu marka nabiyullahi yuusuf uu kasoo jeedaa wa haada nawcu nowcan inamaa huwa madxun waa ammaan keliya madxiga marka waxaa loo isticmaalaa wixii qofka ilaahay uu siiyey laakiin isagu uusan kasban wax qiimaa badanna ma leh tusaale ahaan qofka in dhirirkiisa lagu ammaano qofka isagu isma dheerayn madxiyaa la dhahaa quruxdiisa madxiyaa la dhahaa isagu isma qurxin wixii laakiin isagu uu kasbado uu shaqaysto ammaanitaanka lagu ammaano xamdiyaa la dhahaa waxaa marka muhiimka ah waa xamdigee madxiga maaha qofkaani waa dheer yahay qofkaani waa qurxan yahay jooguu leeyahay qofku hadda isagu iskama dhigin ilaahay ka dhigay taasoo kale wax qiima ah ma laha marka madxiyaa la dhahaa ayada wa hada noocina huwa madxun buu yidhi liannahu madinatun maxaa yeelay waa meel laga filaa an yakuuna saaxibuhu saaxiibkiisu inuu noqdo caamilan mid ku camal camalfalo bimuqtadaa xasabihi laandheernimadiisu sida ay keeneen mutarafican can idanaaya wixii liita inuu ka sareeyo mutaxaliyan uu yahay mid ku tilmaama bilmakaarimi dhaqamada wanaagsan fa huwa maqsuudun ligayrihi isaga looma jeeday keyrkiisaa loo jeedaa isaga loolama jeeda waxaa loola jeedaa qofkan waxaa laga filanaya inuu yahay qof wixii xunna ka dheeraada ah, wixii wanaagsanna sameeya waxaa marka lagu ammaanahay waa shaygaas kale wa ama anowcu thaani fa huwa alxasabu alxaqiiqiy waa laandheeranimada xaqiiqiga aladii huwa wasfun lilcabdi addoonka tilmaanu ah wa jamaalun lahu qurux u ah wa ziinatun wa khayrun fi dunyaa waddiin adduunyada iyo diinka labadaba khayrku ah wa huwa xusnu lkhuluq waa dhaqanka wanaagsan almuxtawi kaasoo wata cala alxilmi alwaasic dulqaad ballaaran waasabri adkaysi iyo walcafwi cafin wa badlu lmacruufi macruufka inuu bixiyo wixii uu heli karo inuu addoommada siiyo iyo walixsaan ixsaanka waxtimaali alisaaa waaladaa dhibaatada iyo xumaatada loo geysto khalqigu u geystana inuu u dulqaato wa mukhaalaqati dabaqaati nnaasi dadka dabaqaadkoodana inuu kula dhaqmo bikhuluqin xasan ilaan dadku waa dabaqaad dadku waa dabaqaad qayb ayaa ka mid ah markii ayaga lagu xadgudbo ayay dadka ku xadgudbaan qeybna xadgudubkoodu waa ayadoo qofna aysan ku xadgudbin dadka iska gardaqaystaa qaybna haddii lagu xadgudbo xataa cidna kuma xadgudbo qayb ka mid ah waa caro badan yihiin qayb ka mid ah waa dad iska degan dadka dabaqaad badanaa marka ku jira isku wada mid ma aha meelna lagama wada abuurin ayagoo dhan wain shi'ta haddaa rabta faqul waxaad tidhaahdaa xusnu lkhuluqi nowcaani waa laba nooc alawal xusnu lkhuluqi maca allah dhaqan wanaagsan inuu allah kula dhaqmo wawa an tatalaqaa axkaamahu sharciya axkaamtii sharciga waa inaad qaadato iyo walqadariya axkaamtiisa qadariga biridaa watasliim raalinimo iyo u hogaansamid inaad aqbasho wixii ilaahay uu qadaro iyo wixii ilaahay uu xukmiyo watasliim lixukmihi walinqiyaad lisharcihi sharcigiisa inaad u hoggaansato bituma'niinatin si xasilooni ah iyo waridan raalinimo wa shukrin lilahi ilaahi inaad uga shukrido calaa maa ancama bihi wuxuu kugu nimceeyey min almri watawfiiq oo towfiiq iyo arrin ah wa sabri calaa aqdaarihi lmu'lima qadarada ilaahay ee xanuunka lehna inaad ku sabarto waridaa biha raalli ku noqoto ilan qadarta ilaahay mar walba sida aad jeceshahay noqon khalqiga inaad si wanaagsan ula dhaqanto wa huwa badlu nadaa hanti iyo wixii aad haysato waa inaad bixido waxtimaali aladaa dhibkan aad u dulqaadato wa kafi ladaa wa kafu ladaa dhibkaagana waa inaad dadka ka ceshato dhibka adiga lagu geysana u dulqaadato kamaa qaala tacaala ilaahay suu yihi khudi ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin khudi ilcafwa cafin qaado waamur bilcurfi macruufka dadka far waacrid can iljaahiliin dadka jaahiliinta ahna ka jeeso dadka jaahiliinta oo aayaddan ilaahay ku sheegaa dadka aqoon la-aanta ah lagama wado dadka aqoonka aqoonta diinta aan u lahayn loolama jeedo kuwaas in wax la baraa la rabaahe in laga jeesto lama rabo waxbariday u baahanyiin tacliiminay u baahanyiin acrid can iljaahiliin marka saas lagama wado jahliga luqadda wuxuu ku yimaadaa laba macno mar wuxuu noqdaa aqoon darada diddulcilmiga ah marna wuxuu noqdaa gardarada iyo daandaansiga saasuu ku yimaadaa jaahiliinta dalsheega waa kuwaas acrid can iljaahiliin dadka ku gardaraysta oo ku daandaansada ilahi wuxuu leeyahy isaga jeeso gacantaadii afkaaga ka cesho ninkii shaacirka ahayn waa tii uu lahaa camri ibnu kultuum alaa laa yajhalan axadun calayna fanajhala fowqa jahli ljaahiliina buu yihi jaahiligii alaa laa yajhalan axadu calayna qof yuusan na soo daandaansan inaad ku soo xadgudbin fanajala fowqa jahli ljaahiliin haddina kusoo xadgudbo kuwa xadgudubta intay sameeyaan ka badan aan samaynaanoo leeyahay intay sameeyaan ka badanaan aan samaynaynaa farasaqna wuxuu yidhi axlaamunaa tasinu ljibaala rasaanatan wa takhaalunaa jinan idaa maa najhalu dulqaadkeenna buuraha oo kale waayuu yidhi culayska dulqaad badan aan leenahay laakiin wuxuu ihi watakhaalunaa jinnan jin aada noo malaydaa kulaha idaa maa najhalu haddii aan rabno dad inaan iska dhicinno aan kardaraysanno idaa maa najhalada wuxuu ka wadaa jahligii dadul kama wada wax iska dhicin markaa sida jinnigaan u dhaqanaa u leeyahay waxaa kale allah uu yihi walaa tastawi اlxasanatu walasayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim waa soo marnay faman qaama qofkuu istaaga bixusni اlkhulqi maca allah wa maca alkhalqi faqad naala alkhayra wاlfalaax faqad naala qofkaasi wuxuu gaaray alkhayra khayri wاlfalaax liiban wallahu aclam buu yihi alxadiidu alxaadi وsabcuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaءa rajul nin baa yimid faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah awsini ii dardaara qaala nabigu wuxuu uhi laa taqdab caroon uma markaas kadib raddada ninkii qowlahu hadalkiisuu ku celceliyey miraaran dhowr mar hadalkii hadda uu yihi oo ahaa awsini ayuu dhowr mar ku celceliyey awsini awsini awsini qaala nebigu asna wuxuu yihi laa taqdab caran markuu yidhahdo awsini asna wuxuu yidhahdaa laa taqdab rawaahu lbukhaari haada arajulu ninkan danna wuxuu maleeyey annahaa wasiyatun laa taqdab inay tahay dardaaran biamrin jus-iyin arrin gaar ah wa huwa yuriidu ninkaana wuxuu rabaa an yuusiyahu nabiyu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigu inuu dardaarmo bikalaamin kulliyin hadal wax badan soo kooba walihaada raddada saas daraaddeed dhowr mar buu wuxuu ku celceliyey awsini falamaa caada calayhi nabiyu sala allahu calayhi wacala salam markuu nabigu ugu soo celceliyey laa taqdab carafa ninkii wuxuu gartay anna haadaa kalaamun jaamic wahuwa kadalik waana kalaam jaamic ah fa ina qowlahu hadalka nebigu uhi laa taqdab yatadamanu wuxuu wataa amrayni cadiimeyni laba arrimood axaduhumaa wuxuu yahay alamru bificli lasbaab qofka inuu sameeyo asbaabta watamarun inuu ku tababarto calaa xusni اlkhuluq iyo walxilmi dulqaadki wa sabri adkaysiga wa tawtiini nafsi iyo nafta inuu sii baro calaa maa yusiibu linsaana insaanka waxa ka imaan doona calaa maa yusiibu linsaan insaanka waxaa ku dhacaa min alkhalqi makhluuqa dhibka ka imaan doona nafta inuu kusii tababaro oo min alada alqowliy hadal in lagu dhibo ah waalficliy iyo dhib ficil ah fa idaa wufiqa laha alcabdu asbaabtas addoonka haddii la waafajiyo wa warada calayhi uu ku soo arooro waaridu lgadab caradii arooreedii cara hadday u timaado ixtamalahu wuu u dulqaadanaa bixusni khuluqihi dhaqankiisa wanaagsan buu ugu dulqaadanaa wa talaqaahu wuxuuna kala hortagaa bixilmihi dulqaadkiisii wa sabrihi adkaysigiisa wa macrifatihi inuu yaqaano bixusni cawaaqibihi sabarka caaqibadiisa wanaagsan fa ina alamra bishayi shay haddii lagu faro amrun bihi shaygaas lagu faray waa faritaan iyo wa bimaa shaygii laa yatimu uusan ku taam noqonaynin ilaa bihi asaga maahe waa qaacido markaa usuuli ah alamru bishayi amrun bihi wa bimaa laa yatimu ilaa bihi waxaa kaloo la yidhaahdaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wamaa laa yatimu lmasnuunu ilaa bihi fahuwa masnuun haddii shay waajiba lagu amro shaygaas waajibka ah wixii aadan uga maarmayn sida kan laguu faray baa asagana laguu faray tusaale ahaan haddii qofka la faray inuu jumcada aado masaajka inuu jumcada u aado inuu ama lugayo ama gaadiid inuu raaco maana si kale miyuu ku tegi karaa waa maya sida jumcada aaditaanka jumcada inuu tukado sida loo amray baa aaditaankaana loo amray liannahu wasiila ilaa daalika maxaa yeele waa wasiilo shayga waajibka ah faritaanka lagu faray macnihiisu wuxuu yahay wasiiladiisana waa lagu faray haddii qofka loo sunneeyey maalinta jumcada ah inuu isu soo udgiyo udgoon uu isticmaalo macnaheedu wuxuu yahay waxaa loo sunneeyey oo la faray inuu diibkii soo gato ilan si kale ku heli maayo idan alamru bitaayubi liyowmi اljumca amru bishiraa'i iib iibka waa inaad soo qaata m ilan si kale ku heli maydid wabima laa yatimu wuxuusan ku taab noqonayn ilaa bihi asaga wanahyu can ishayi shay haddii lagaa reebo amrun bididihi lidkiisaa lagu amray shay haddii lagaa reebo lidkiisaa lagu amray haddii istaag lagaa reebo macnaheedu fadhi baa lagu amray hadal haddii lagaa reebana macnaheedu sukuut baa lagu amray aayadda allah uu leeyahay walaa tanharhumaa walaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa waalidka uf ha dhihin waa idin dhibsana waa idin qurunsanaa ha dhihin walaa tanharhumaa ha canaananin nahyigaas maxaa ku hoos jira marka soo lagaama reebin lidkiisaa marka lagu amray inaad hadal dabacsan oo jilicsan aad kula amar aada kula dhaqanto saas daraaddeed qaybta dambe ilaahi wuxuu leeyahay waqul lahumaa qowlan kariiman waa nahyigan lidkiisii oo haddana lasii caddeeyey wannahyu can ishay amrun bididdi wa amrun bificli lasbaab shay haddii lagaa reebo waxaa lagu amray lidkiisa waxa kaloo lagu amray bificli lasbaabi asbaabtii inaad samaydo allatii tuciinu alcabda oo addoonka gacan kusayn calaa ijtinaabi ilmanhiyi canhu waxaa lagaa reebay inaad ka fogaato shay marka haddii lagaa reebo lidkiisana waa lagu amray shaygan lagaa reebay asbaabtii kugu gacan siinaysana waa inaad la imaato waa ku amran tahay asbaabtii gacanta kugu siin lahayd shaygaas lagaa reebay inaad ka fogaato asbaabtaasna waa lagu amray inaad la imaato wa haadaa minu kanna waa ka mid yahay midka hadda aan soo sheegnay waa ka mid buu yidhaahdee qofka marka haddii laga reebay qof muslim inuu dhibaato gaarsiiyo ama dhiiggiisa uu daadiyo ama uu wax u geysto haddii laga reebay waxyaabaha gacanta ku siin kara waxaa ka mid ah inuusan caroon caradii marka waa laga reebay mafhuum soo maaha athaani alamru bacda alqadab laba arrimood baa ku jirta soo ma aha kii koowaad alamru bificli asbaab kan labaadna alamru bacda alqadab marka hore qofku waa inuu asbaabtii qadabka iska ilaaliyo kan labaadna bacda alqadab markuu carooday kabacdi waa inuusan caradiisi uusan fulin alaa yanfuda qadaba waa inuusan fulinin caradiisa fa ina alqadaba qaaliban sida badan carada laa yatamakanu linsaanu insaanku ma awoodo min dafcihi inuu iska celiyo wa raddihi inuu celiyo inuu iska difaaco uu celiyo carada qofka insaanka ma awoodo qofka insaanka ah caradii ilahi waa ku abuuray iskama celi karo walaakinahu yatamakanu laakiin wuxuu awood u leeyahay min cadami tanfiidihi inuusan fulin ayada awood uu leeyahay laa taqdob macnaheedu haddaba ma aha caradayaysan kaa imaan lagama wado ee macnaheedu wuxuu yahay asbaabtii carada keeni lahaydna iska ilaali intaad iska ilaali karto haddii aad carootana caradaad ha fulinin qofku intaas uu caraysan yahay inuusan waxba ku dhaqaaqin imise qofaa intay carootay oo wax sameeyday dib dambe uga shallayday iyadoo wixii wax ka qabasho aysan lahayn waxaa kale oo nabigu sala allahu calayh wacala alihi wasalam dadka caraysan uu ku dhiirigeliyey inay cuudi bilaystaan wuxuu arkay nabigu laba nin oo iscaaye oo mid ka mid ah indhihii ay casaadeen oo xididadii ay soo baxeen saasuu wuxuu yidhi waxaan ogahay ninkaas kelimad haddii uu dhihi lahaa caradan o dhan ay ka tegi lahayd acuudu billahi min ashayaan irajim hadduu dhihi lahaa caradaan o dhan waa ka tegi lahayd ninkii inta loo tegaa waxaa la yihi war cuudu bilays markaasuu wuxuu yhi abii junuun abii junuun maanaa waalan uu yihi maxaan ka cuudu bilaystaa facalayhi haddaba waxaa waajib ku idaa qadiba hadduu caroodo an yamnaca nafsahu naftiisa inuu ka reebo min alaqwaali waalafcaali almuxarama afcaasha iyo aqwaasha xaaraamta alatii yaqtadiiha alqadabu alqadabu caradu ay keenay famataa manaca nafsahu naftiisa markuu ka reebo min ficli aahaari alqadab carada aahaarteeda raadadkeeda samaynteeda addaara oo dhib kale fakaannahu fi lxaqiiqati lam yaqdab waxay ka dhigantay inuusan caroon wa bihada yakuunu alcabdu addoonku wuxuu noqonaa kaamila alquwati alcaqliya quwadiisa caqliga inay kaamil tahay waalquwati alqalbiya kamaa qaala sala allahu calayh wasalam sida nebigu yihi laysa shadiidu bisuraca ninka xoogga badan ninka qofku arkaba legda oo dhinaca dhulka udhiga ma aha asuraca aladii yasracu nnaas kahiiran waxay la mid tahay humaza lumaza humaza aladii yahmizu nnaas dadku xantaa lumaza dadku wax ka sheegaa kahiiru lamzi linnaas laakiin haddii la reebo oo la yidhahdo humza lumza macnidu asagaa la duraha wax laga sheegaa waay inama shadiidu ninka xooga badan aladii yamlaku yamliku nafsahu waa ninka naftiisa ka adag cinda alqadab markuu caroodo fakamaalu quwati اlcabdi an yamtanica waa inuu ka reebtaano min an tuahira fiihi asaga inay saameyn ku yeelato quwatu shahwa wa quwatu اlqadab walaahaar asayi'ah iyo raadadka xun bal yasrifu haatayni alquwatayni labadan awood waa inuu u leexiyo ilaa tanaawuli maa yanfacu fi ddiini waddunyaa inuu ku gaaro wixii wax u taraaya adduunyada iyo diinkiisa wa ilaa dafci maa yaduru fiihima adduunyada iyo diinka wixii dhibaato u keenaana inuu isaga difaaco dhinacaas waa inuu leexiyo fa khayru nnaasi dadka waxaa ugu fiican man kaanat shahwatuhu wa hawaahu qofkii shahwadiisa iyo wuxuu jecel yahay ee noqoto tabacan mid raacsan oo ka dambayda limaa jaaa bihi rasuulu sala allahu alayh waala salam wuxuu nebigu la yimid wa qadabuhu wa mudaafacatuhu caradiisa iyo wax iska dhicintiisana fii nusri اlxaqi cala albaatil ay ku taagan tahay xaqa inuu baatilka uga hiliyo laakiin anaaniyadiisa aysan ku xirnayn wa sharu naasina man kaana sariica shahwatihi wa qadabih dadka waxaa ugu liitaa qofkii shahwadiisa iyo caradiisu ay legado oo ay dhulka dhigato ay ka adkaato walaa xawla walaa quwata ilaa billaah wallahu aclam halkaas ka jooga